bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wاlsmu minhu mucrab wmabni lishabahi min alxuruufi mudni kaالshabahi اlwadciyi fi smay jiئtana wاlmacnawiyi fi matى w fi huna wkaniyaabaة can اlficli bila taأhuri wakaftiqaarin usila wmucrab اlasmaaءi ma qad salima min shabahi اlxarfi kaardi wasuma wa ficlu amri wamudiyin buniya waacrabu mudaarican cariya min nuuni tawkiidi mubaashiri wa min nuuni inaaثi kayarucna manfutin wa kulu xarfi mustaxiqu lilbina wاlasl fi اlmabniyi an yusakana wa minhu duu fatxi waduu kasri wadm kaayna amsi xayثu wsaakinu kam musanifka inta wuxuu kaga hadlayaa raximah اllahu tacaala baabka la yidhaahda mucrabi mabni markaasuu wuxuu ka bilaabay alasmaa almucraba marka waxaa laleeyahay wuxuu ihi musanifku walismu ismigii minhu waxaa ka mid eh mucrabun mid la icraabo io wa mabniyun mid la bineeyo lishabahin liajli shabahin wa ekaasha ajligeeda ishkaashadoo mudnin dhoweynayo min alxuruufi xuruufta u dhoweynayo daraaddeed yaa loo binayaa buuri marka mucrab icraab waxaa la yidhaahdaa atharu daahiru aw muqadaru yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri اlkalima waa athar ama calaamo muuqato oo isimka aakhirkiisa ka muuqato ama ha noqoto muqadar ama mid muuqata ha noqoto sababtana ay tahay caamilka oo isimka mucrabka ah ka horeeyo yaa keenayo marka icraab waxaa layidhaha atharun daahirun aw muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri alkalima waa wax muuqdo isimka aakhirkiisa ka muuqda sababta keentayna ay tahay caamil isimkaas kale hadda haddaad muxamed iska tiraa keligiis waxa weeyaan mucrabna ma aha mabni ma ah laakiin jaaa muxamedun ra-aytu muxameda marartu bimuxamedin haddaad tiraahdid muxamed aakhirkiisa waa isbedelay athar muuqdo oo godniintaas ah yuu isku bedelay bisababi tagayuri alcawaamili daakhila caleyh cawaamishaas oo soo gashay awgeed isbedelka yaa keentay marka kaasaa la yihahda waa tii xataa ajrumi u dhihi jiray waxaa weeyaan tagayuru awaakhiri اlkalimi liikhtilaafi alcawaamil اdaakhilati calayha waxaa weeyaan kalimaadka aakhirkooda oo isbedel uu ku yimaado isbedelkaasoo cawaamisha isbedeshay ay sabab u tahay marka haddii kelimada aakhirkeeda isbedesho iyadoo caamil isbedelayna ayna jirin icraab lama yihah xayu xaytha xaythi waa la dhihi karaa luga alcarabiya lianna hadihi lugaat fi kalimati xaythu waay marka xaythu aakhirkeeda waa isbedelay laakiin bitagayur alcawaamil oo isbedesho ka horeyso keentay ma jirto laakiin lugatan ay ku banaan tahay saddexdii icraab lama dhahayo waa kow hadday kelimada aakhirkeeda isbedesho likhtilaafi alcawaamili daakhilati calayha ma ahana ay isu badashay lima tasala biha fi ma bacdu ayadna icraab lama yidhaahdo hadda fiiri daraba haddaa tira aakhirkeeda waa kordhigan tahay darabtu aad tiri tadaasaa la xiriirsatay awgeeda aakhirka waa reebmay darabuu aa la yidhi waawgaas awgeedu aakhirka isu bedelay marka caamil soo galo ka horeeya ma ahana caamil ka dambeeyo oo la xiriirsaday isu bedeshay icraab lama yihahdo iyada taas marka icraab waxaa la rabaa caamil ka horeeya inuu keena la doonaya marka musanifku wuxuu ku leeyahay isim waxa weeyaan alaslu fi اlasmaaءi alicraab wاlmabniyu farcu can اlmucrabi bikhilaafi اlficli calى اlqowl الصaxiix ficilka waxaa u asal albinaa waxa weeyaan haddii la icraabana waa farc isimkana alaslu fiihi اlicraab haddii la bineeyana waxa weeyaan maxaan ku yidhaha farc waay markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wاlsmu ismigii minhu waxaa kamida mucrabu mid la icraabo wahwa اlaslu wa mabniyuna kamidi mid la bineey marka maadaama ou mucrab yahay maxaa loo icraabay lama dhihin fiiri laakiin mabni markuu yahay ma ladii jalaba albinaaa lahu a weydiina markaasuu sababkii u cadeeyey wa mabniyun mid la binay lishabahin loo binay ah, marka fiiri wa mucrabun likada lama dhihin liana alasla fi licraab hadiiba la weydiiyo lama weydiinay markaas haduuba mucrab yahay laakiin mabni hadii uu yahay waa la weydiina marka isimka mucrabka a ah wuxuu kala baxaa mid mutamakin amkan ka ah waa munsarifka iyo mid mutamakin a ah, laakiin oo gayru amkan ah wahuwa aladi laa yansarif ficilka isimka oo maalaa yansarifka ah mucrab waay laakiin mutamakin amkan ma ahan oo tanwiin ma gelaysa alna ma gelayso marka midka mabniga ah limaada yubna alasmaa liasbaabin arbaca ima an yushbiha wahwa sababu waaxid horta marka ugu horeyso waxaa lagu leeyahay alsmu idaa buniya yubna idaa ashbaha alxarfa xaraf waxaa noo imaa doonto wa kulu xarfin mustaxiqu lilbinaa yaa noo imaa doonto marka kulu ismin ashbaha alxarfa fahuwa mabniyun laakin mushaabahatu lilxarfi min wujuuhin mutacadida aywa idan isimkii mucrabka ah waan ogaanay isimka mabniga ah maxaa loo bineeyaa nuxaadka way isku khilaafsanyihin qaar waxay leeyihin likownihi licadami tarkiibihi oo keligiis maadaama ou noqdo murakab aheena loo binay qolo waxay leeyihin maya liannahu ashbaha alficla qolo waxay leeyihin ma ahane liannahu keyta laakiin qowl saxiix aladi calayhi اljumhuur ana alasmaaa tubna ida ashbahat اlxarfa ayib markaasaa waxaa lagu weydiinaa kayfa takunu mushaabahaة اlasmaaءi اlxuruuf min arbacati wujuh waa kana ayib markaasuu wuxuu musanifku yidhi wa mabniyu mid la bineeyaa kamida lishabahin liajli shabahin loo bane loo bineey u ekaasho mudnin dhaweynayo min alxuruufi hadduu xarafku u ekaado meeshuu raba haba kaga ekaadee isimkii waa la binaynayaa marka alismu almabni waxa waaye luzuumu aakhiri اlkalimati xaalatan waaxida maca tagayuri alcawaamili fiiri iyadoo cawaamishii isba bedeshay iyo hal xaala iska laazima waxaad leedahay mathalan nadartu ilىa haaulaa'i acamtu haaulaa'i jaaa haaulaa'i fiiri haaulaa'idaas hadirtaan waa isim inuu mabni yahana waxaa kugu daliil eh aakhirka kasra buu laazimay maca tagayuri اcawaamil اdaakhili calayh marna jaaa gashay jaaa haaulaai ra-aytu haaulaai marartu bihaaulaai haaulaai sideeda iska tahay marka waxaa ku qasban tahay markaad ra-aytu haaulaai tiraha haaulaai mafcuulu bihi mabniyu cala kasri fi maxali nasbin markii jaaa haaulaai ay tahay haaulaai faacil mabniyu cala kasri fi maxali rafcin faacil sidaasaad leedahay markaa marka wuxuu ku leeyahy waa inuu xaraf shabahaa sw ku shabahi karaa afar meel ima an yushbiha اsmu اlxarfa min xayثu اlwadci ko ama inuu ka shabaha min xayثu اlmacnaa ama inuu ka shabaha niyaabathu can اlficli inuu ka shabaha iftiqaaruhu xaajatuhu ilaa gayrihi afartaas yaa asal u ah afartii musanifka meeshaasuu kugu kulmiyey wuxuu ku leeyahay alaslu fi lasmaa inay saddex xaraf i wax ka badan tahay waay marka ayu ismin jaa calaa xarfin aw xarfayni fa huwa mabniyun waay fiiri markaas wuxuu ku yidhi waxaa kamida kashabahi alwadciyi kashabahi u ekaashadii alwadciyi dejinta loo nisbay yacni an yuudaca an yakuuna alismu mawduuca calى xarfin waaxid aw calى xarfayni kashabahi اlwadciyi u ekaashada oo dejinta loo nisbeeyey fismay ji'tanaa oo labadii magac oo ji'tanaa ku jirtay laga dhexelayo marka hadda waxa weeyaan ji'tanaa ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi waay ji'tanaa waad noo timid macnaheedi saas waay haddii hal craab la yihahda ji ficil ji'tanaa ji'tanaa marka waxa weeyaan ji ficil maadi mabniyu calى الsukun lاtisaali bdamiir rafci mutasil bdamiir rafci mutasil w taau fi ji'tanaa ta'daas waa damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci faacil na mafcuul bihi damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi marka fiiri jaaa haddii lagu yihahdo ficil hadday jaaa damiir lxariiri waxa weeyaan jitu ay imaanaysaa marka hadda kan waa ji waa ficil iska dhaaf caamil waay laakiin labada isim ta'daasoo faacil waa isim liannahu laa yakuunu eh, alfaacilu ilaa isman wanaa oo mafcuulu bihi waa isim kale labadaas isim maanta waa mabni waxay mabnina ku yihiin xarafay shabaheen oo mid kasta midna waa hal xaraf oo waa ji ta'daas waa hal xaraf naadaasna waa laba xaraf maadaama saddex xaraf ay gaari karin waxaa la leeyahay waxa weeyaan waa la binaynayaa waxaa ku imaan doonta liannahu damaa'ir wa damaa'ir kuluhaa tubnaa liannaha aqalu min halaathati axrufin marka ka shabahi اlwadciyi ana alisma huna qad wudica calaa xarfin mawduuca saas waay fismay ji'tana ka shabahi kashabahi u ekaashadii alwadciyi dajinta loo nisbay oo fismay ji'tanaa ku jirta ji'tanaa waad noo timid marka ji waa ficilkii ta waa faacilkii naa waa mafcuulkii labadan isim dambaysa fismeeyey ji'tanaa ji'tanaa labadeedii isim jita jida waa waxaa waa jida waa ficil labadeedii isimna waa mafcuulkeedii faacilkeedii wa marka waxaa laleeyahay waxay u joogtaa damaa'irta waa mabni liannaha ashbahat اlxarfa min xayثu alwadci waa ko wاlmacnawiyi kashabahi اlmacnawiyi inay xagga macnaha ka shaabahdo fii mataa wa fii hunaa wاlmacnawiy ka shabahi macnawiy oo fii mataa ku dhex jira iyo wa fii hunaa waxaa laleeyahay kulu macnan min almacaani yatadaa yataأtaa taأdiyatuhu bxarfin laa yultafatu ilayhi fi fi smin isim kasta maya macno kasta oo lagu gudan karo xaraf lagu gudan karo in isim loo dejiyo ma ahayn kulu macnan yumkin taأdiyatuhu bxarfi min الحروف fainahu laa ينبغي an yu'taa lahu bisababihi اسم marka hadda waxaa lagu leeyahay mathala hadda fiiri fii mataa wa fii hunaa mataa waa isim laba macno un bay keeni kartaa inay istifhaam noqoto mataa taquumu min amajlis goormaad istaagi doontaa haddii la yidhaahdo waxay ahayd marka mataadaas waxay shabahday min xayثu اlmacnaa hamزaة الاstifhaam oo ataquumu min almajlis ataquumu maka istaagaysaa min almajlis marka waxay ahayday maadaama istifhaam hamzo oo xaraf lagu gudan karo ina isim oo mataa loo keena ma ahayn marka maadaama mataa ay timiday ayadoo faaideyneysa macnihii hamzatulistifaam ay faaiideyneysay xukumkii hamzatulistifaam oo xarafka alasi waa la binay marka mataa xarfu istifhaam mabniyun cala sukuun aad leedahay mabni bay noqonaysa waa isim oo darafnimo a ah, mabni baa laleeyahay ko hadday mataadi shardiya noqoto mataa taqum aqum aad noqotay haddana waxaa laleeyahay sidii oo kale waayo mataadaas meesha ay timid waxaa macnaheeda lagu gudan karay in oo shardiyo ah oo in taqum aqum macaka aan ku leeyahay haddaad istaagtid waan kula istaagayaa marka macno in oo xaraf lagu gudan karay biitifaaq haddii isim intuu yimiday fii mawdicihaa lagu gutay marka waxaa la leeyahay yulxaqu dalika alismu bidalika alxarfi fayubna oo fa yucطaa xukmahu marka waxaad leedahay mataa taqum aqum mataa ismu shardi mabniyu cala asukuuni saasaa laleeyahay mansuubun cala darfiya marshii laga dhihilahay marka mataadii waxaa lou leeyahay hadda isim waay saddex xarafna way la eg tahay oo hadda min xayثu lwadci ma aha laakiin min xayثu lmacnaa wa liannahu udiya bimata bimacnan kaana xaqu an yuaddaa bihi xarfu min alxuruuf macno lagu gudan karay xaraf inuu faa'iideeyo ya waxaa leeya isim ou yimid markaa waxaa leeya isimii habow booskii xarafaa timid wabitaali xukumkii xarafkiisa lagu siinayna waa lagu binaynaya liannahu waxaad gudatay waxay ahayd macnihii oo oo waxaa weyaan oo xarafka ah marka kaas waxaa laleeyahay waxa weeyaan ismun ashbaha xarfan min xayثu اlmacnaa wadalika alxarfu mushabahu bihi aw اlmushbahu bihi mawjuud wa fii hunaana waxay tahay isim xaraf shabahay isim xaraf shabahay laakiin xarafka la shabahayna uusan joogin muqadar uu yahay liannahu hunaa hadda waxaa weyaan ismu ishaara hunaa iyo hunaaka iyo hunaalika hina huna kulihaad asmaau lishaara waay makaan qariib ah loogu talagalay in lagu ishaaro marka hunaa haddaad tiraahdid waxa weeyaan ismu ishaara ismu ishaarahan mabni weeyaan markaasaad leedahay muxuu mabni ku sababta loo binay isimkan muxuu yahay min xayثu اlwadci miyaa maya lannu saddex xaraf waa haa iyo nuun iyo alif uu ka kooban yahay min xayثu اlmacnaa miyaa nacam markaasaa lagu leeyahay xarafka uu shabaha oo bimacnaa hunaa faa'iideynaya waa kuma markaasaa lagu leeyahay xaraf oo bimacnaa hunaa faa'iideynaya ma joogo laakiin waxa kaana min xaqihi an yakuuna mawjuudan muqadaran inuu joogay ahayd liannahu carabtii markii ay tamaniga leyto oo xaraf u dajiyeen tarajina ay lacala u dajiyeen waxay ahayd sidaas oo kale ishaaradan inay xaraf u dajiyaan marka xarafkii ma ayna dajinin isim bay bedelkiisa dajiyeen isimkaas markaa loo dejiyey macna kaana min xaqi an yuaddaa bihi xarfu min alxuruuf waxaa la yidhi xarafkaas aan meesha joogin oo muqadarkaa xukumkiisa la sii yacni tacliil weeyaan hadda carabta inay fikirtay waxaasoo tasalsul e ma ayna ku fikirin laakiin macnahaasi lagu qaadsiiyo lianna waxaa macnihii aan hadhow kugu imaanayo asmaa wada mabniyaad ah haddana waxay kulansanta ay lahayn kayfa buniya hada wa kayfa buniya hada wa kayfa ucriba hada haddaadan cilo u samaynin maqbuul ahoo kala farqinaysa bayna almabni walmucrab huma an taأtii bicila tufariq bayna mabni wa mabni haddaadan keenin waxa weeyaan wixii si lagu fahmo waa adkaanaysaa marka nuxaadkii markay istiqraac sameeyeen yay sidaas ay danti dhaafi weysay marka الshabه الmacnawi waxa waaye an yatadamana اsmu macna min macaani اlxuruuf xarafkaas marka ama ha joogo sidii mataa oo xaraf istifhaam shabahday ha noqoto ama xarafkaas muqadar ha noqdo marka xaraf jooga hadduu shabahana waa waadix sidii mataa ay hamزaة اlistifhaam u shabahday ama in ashardiya ay u shabahday ama xaraf muqadar oo ay ahayd in asiga loo dejiya ishaara inuu faa'iideeya ay shabahday in la yihahdo oo sida hunaa oo kale ah ayib marka musanifku wuxuu ku leeyahay wa ka niyaabatin can اlficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila lababu hadda kuu soo sheegay oo yani hadduu ka shabaha min xayثu اlwadcina waa lagu soo sheegay sida damaa'irtoo kale hadduu min xayثu اlmacnaa ka shabahana waa lagu soo sheegay midda kale waxa weeyaan wa ka niyaabatin can اlficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila niyaabada waxa waye an ashabahu اlisticmaali ku magacowkaas ashabahu اlisticmaali macnihiisa waxa waaye an yalzama اlismu طariiqata min طaraa'iq اlxuruufi kaan yanuuba can اlficli walaa yadkhulu calayhi caamilu fayuؤahira fiih waxa weeyaan shabah اlisticmaali waxaa la yidhaahdaa in isimkii hal طariiqo ou laasimo ou ficilna naa'im ka noqdo asigoo oo aanan waxba oo ku ta'ahuraya aysan jirin hadda fiiri xuruufu اljasmi haddaa soo qaadatid haddaa tiraa lam yadrib ama lan yadriba haddaa tirahdid xuruuftii waxaa weeyaan tacmalu fi اlficli w tuxdiثu fiihi جزما jazma wa ima sukuunan waadix laakiin caamil inta yimaado xarafkaas lam ah iyo lan ku camalfali kara ma jiraan lam xarfu jazmin yaa laleeyahay laakiin fii maxali kada lama dhahay liannaha tacmalu walaa yacmalu fiiha gayruha haddii sidaasoo kale اسم ou yimaado yuxditثu في gayrihi atharan ولا يتأثر bigayrihi min العوامل haddii la helo isagana mabni baa laga dhigaa baa la yidhi ayib waxaa lagu miithaaliyaa waxaa weyaan ismu lficlia midaas ay ka mid tahay wa ka niyaabatin naaib ahaasho can laga naaib noqdo bilaa taathurin ayadoon wax kale lagu saamoomaynin hal qeyb waa ashabahu listicmaali waay mathalan waxaa ka mid eh sah iyo heyhaata ayaa ka mid eh hadda haddii aad tiraahdid heyhaata hiya tanuubu can bacuda heyhaata heyhaata limaa tuucaduuna bimacnaa bacuda marka hadda heyhaata naabat can bacuda wa sah naabat can iskut awah waxa weeyaan naabat can atawajacu fiiri marka haadihi alafcaal haadihi alasmaa hayhaata iyo sah iyo awaah tacmalu fii gayrihaa walaa yacmalu fiiha gayruhaa marka haddaad tirahdid mathalan haddii aad tirahdid daraaki zaydan daraabi camran haddaad tirahdid daraaki zaydan min adrik baa laga keenay daraaki zaydan haddii tiraahdid waxaa laga keenay adrik zaydan marka daraaki oo ismulficli ah waxay naaib ka tahay adrik oo ficil ah marka waxaa laleeyahay daraaki waa isim mabniyu cala alkasri ala leeyahay maca annahu ficil amar wuu eg yahay sababta loo banaynana waxa weeyaan likownihi yushbihu alxarfa bxayثu yacmalu fii gayrihi oo zayda mafcuulu bihi waay walaa yacmalu fiihi gayruhu asiga wax soo geli kara ma jiraan sidaas awgeed maadaama uu ka shabahay xuruufta lianna alxuruuf tacmalu fii gayriha walaa yacmalu fiiha gayruhaa sidaas wixii lamid noqdo asna waa la binaynaya ayib marka aan leenahay bilaa taathurin maxaa lagala jeedaa bilaa taathurin waxaa lagala jeedaa ixtiraasan camaa yanuubu can اlficli laakinahu yataatharu biاlcaamili qablahu haddii aad tirahda hadirtaan darban zaydan zayd garaacitaankiisa darban zaydan haddii la yidhaahdo darbantaas masdar weeyaan wa hiya alcaamila fi zaydin darban zaydan aydaa nasbisatay oo zaydan waxaa leeyahy mafcuulu masdar wa hadda fiiri darban ficilkiina naaibay ka tahay kheyrkeedana way ku camal fashay laakiin ismulficli waxay kaga duwan tahay masderkan annahu yacmalu fiihi hayruhu waxaan leenahay darban masdar mansuub bicaamilin maxduufin wujuuban taqdiiruhu idrib darban zaydan sidaasay noqonaysa oo macnaha caamil meesha ku qarsan yaa darbanta nasbiyey marka waxa weeyaan yataatharu bilcaamili bikhilaafi asmaaءi اlafcaal daraaki markii la yidhaahdo isim ay noqoto lama dhahay mansuub bicaamilin maxduufin taqdiiruu adrig daraaki de zaydan lama dhahay marka sidaasay ka duwan tahay baa le sidaasay kaga duwan tahay marka sidaasuu musanif wuxuu ku leeyahay wa ka niyaabatin shabahi waxaa ka mid ah inuu naaib ka noqdo isimkii can ilficli naaib ou ka noqdo bilaa ta'ahurin asoon ku saamoobaynin cawaamil ka horay soo gasho marka haddii la arko isim ficil naaibka noqonayo isimkaasna wax ku camalfali kara aysan jirin oo ka hormari karo ku camalfali karo waxa waa la binaynayaa waxaa loo binaynayaa limushaabahatihi lilxuruuf bxayثu ana alxuruuf tacmalu fi gayriha walaa yacmalu fiiha gayruha fakulu ismi yacmalu fi gayrihi walaa yacmalu fiihi gayruhu fahuwa kadalika ulajeedada intaas waay wa kaftiqaarin usilaa shabahi oo afaraad aliftiqaar waay mushaabahat اlismi lilxarfi fi اliftiqaar xarafka waxaataan hore u soo niriyey kalimaة dalat calىa macna fi gayriha xarafka macno keligiis ma laha laakin yadulu calىa macna fi gayrihi haddaad tirahdo wa min annaasi man yaquulu aamana biاllahi wa min annaasi dadkii waxaa kamid ah yaad leedahay marka tabciidkaas waxaad ka faa'idaysatay min aad ka faa'idaysatay haddii aad tirahdid cumaru fi daari haddaad tirahdid daarti inuu ku dhex jiro fiidiyaa laga faaideysta haddii kale cumar adaar hadii la dhih cumar adaar noqdu noqon laha fiidi waxaa laga faa'ideystay macna bay faa'ideystay markii daarti ay gashay laakiin keligeed fii haddii meela dhiga min keligeed wax macno ay faa'ideynaysa ma laakiin in dakhalat calaa gayriha tufiid idan fa haadihi taftaqiru ilaa gayriha litufiida macnan fakadalika kulu ismin laa yufiidu macnan ila fi gayrihi fahuwa yushbihu اlxarfa fi hadihi الnaaxiya mithaal ahaan waxaad soo qaadataa asmaaء اlmawsuulaat haddii aad tiraahdo jaaa aladii haddaan iraahdo maxaa laga faa'iidaysta laakiin haddii inaad jaaa aladii xafida alqur'aana haddaan iraahdo ninkan isla naqino quraanka xifdiya marka aladii waxay u baahan tahay oo mawsuul ah oo isim ah daa'iman ila silay u baahan tahay yani laa yuujadu mawsuul biduuni silatihi walaa yufiidu shay-an saas hadday tahay marka waxaa la yidhi isim keligiis aan istaagi karin jaaa muxamed firi keligiisuu istaagi karaa laakiin jaaa aladii keligiis isma taagi kara baynamaa hadda jaaa muxamadu faacil wa jaaa aladiina faacil wa aladii faacil aladii ismu mawsuul mabniyun cala sukuuni fi maxal rafcin faacil baa laleeyahay faacil iyo faacil waa isla yihiin marka maadaama muxamed ism mutamakin amkan ou yahay waa lagu kaaftoomi karaa laakiin kan aladii maadaama ismu mawsuul ou yahay muftaqirun ilaa sidii min markii annaas la geli ay tabciid u faa'iidaysay yaa aladiina daa'iman soo mawsuulko siladeeday u baahan tahay markaasaa ah waxaa layidhi almawsuulaat mabniyaat limaada liannahaa ashbahat alxuruuf liiftiqaarihaa ilaa silatihaa siladeeday u baahan tahay daa'iman min xayثu hada shabah min xayثu iftiqaar ay ka shabahday marka waa la binaynaa kadalika haddii aad tirahda jiئtu id adana اlmuadinu hadda fiiriya idtaas waa waa isim oo daraf ah waxaa loo bineeyey annaha laa tastagni cama bacdaha haddii aad tirahda jiئtu id haddaa tirahdid oo adana almuadinu jumladaas loo idaafayna aad aad ka xadaftid laa tufiidu shayئa famaadaama id muftaqiraة lima bacdaha kaاftiqaari اlxuruufi ilى اlasmاء aw afcaal fahiya buniyat marka isim kasta oo laa yufiidu macnan kaamila ila bgayrihi fahuwa mabniyu liannahu ashbaha alxarfa fi liftiqaar sidaas baa laleeyahay marka afartaasuu musanifka inta kugu sheegay walismu minhu mucrabun laga soo bilaabo isimka hadduu mucrab yahay laysma weydiinayo isimkan haddaad icraabtid limaada acrabtahu laguma weydii karo waxaa le liana alasla fi lasma alicraab wa laakiin idaa banayta alisma yuqaalu lahu yuqaalu laka limaada banayta hada اlisma fataquulu jawaaban can dalika liannahu ashbaha alxarfa markaasaa lu biأyi wجهi أشبه الxرف laa buda an تubayin ima min xayث الوضع أو min xayث المعنى أو min xayث الاستعmاal أو min xayث الافتقاar afartaas w إذا المصنف في hذه الأبياaت الأربعة bayana lana أن الاسم ينqaسم و min تqسيماaت الاسم أو أن الاسم ينqaسم إلى أقساaم متعadدة و min أقساamihi أنhu ykun tاaرة معربا و ykun مبنيا فإذا كان الاسم مبنيا فلا أحد يسألka لماذا أعربت إذا كان الاسم معربا فليس لأحد أن يسألka لماذا أعربت هذا الاسم وإن كان مبنيا فلا بد من بيان سبب بنائه والقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاسم بني لمشابهته الحرف لكن تلك المشابهة تتنوع فإما أن يشبه الحرف من حيث الوضع كأن يكون على حرف أو حرفين فيبنى من هذه الجهة وإما أن يشبه الاسم الحرف من حيث المعنى فيبنى الاسم لمشابهته كأن يكون الاسم أن يفيد استفهاما أو إشارة أو غير ذلك وإما أن يشبه الحرف من حيث النيابة walaa yataatharu bihi walaa yataatharu bigayrihi min alcawaamili kamaa taquulu daraaki zaydan wa calayka muxamada ilayka canii kula hadihi asmaau lafcaal tacmalu fii gayriha walaa yacmalu fiiha gayruha wa min dalika ida kaana اlismu qad ashbaha alxarfa fi liftiqaari ilaa gayrih لأن المعروف أن الحروف دائما لا تدل على معنى إلا في غيرها فهي مفتقرة إلى شيء تدخل عليه فكذلك كل اسم دخل كل اسم لا يستغني بنفسه وإنما هو مفتقر إلى غيره فهو يبنى لمشاabهته للxرف في هذه الحayثية intaas waxa weyaan waa afartii maxaan ku irahdaa oo isimka la binaynaya w mcrب الأsmاaءi ma qad salima min shabahi الxarfi kaardi wa sumaa wa mucrab الأsmaaءi asmaada mideeda la icraabo ma ayaa la yidhah qad salima nabadgalay min shabahi اlxarfi xaraf u ekaashadiisa ka nabadgalay ka ardin iyo wa sumaa waay ardin waxa weyaan min xayثu اlwadcina kama shabahin min xayثu اlmacnaa walaa min xayثu اlisticmaal walaa min xayثu اliftiqaarna kama shabahin marka waxaa leeya hadihi ardunaa aad dhihi kartaa ardunaa marka ardu waxa weeyaan waa khabar marfuuc calaamatu rafciga limabni lama dhahay marartu biardi qowmin aada leedahay biardi qowmin majruur calaamatu jari mabni lama dhahay ayib ra-aytu ardakum aad leedahay ama waitu ardakum ardadiinan ku istaagay ardakum mafcuulu bihi mansuub alaleeyahy markaasuu wuxuu ku yiri wa mucrabu lasmaai asmaada mideeda la icraabo maa weeyaan qad salima ka nabadgala min shabihi lxarf markaasuu haddana wuxuu ku yiri almucrabu nafsuhu yanqasmu ilaa qismayni marka hadda musanifka wa mucrab اlasmaai maa qad salima min shabahi اlxarfi ka ardi wa suma labadaas wuxuu kugu miithaaliyey ismiga mucrabka naftigiisa laba usi kala baxo mid icraabtiisa ay daahir tahay iyo mid icraabtiisa ay muqadar tahay labadaasuu kala baxa midka craabtiisa ay daahir tahay ka ardin weeyaan midkay muqadar tahayna suma suma lugatun fi lismi waay samaa dada ardin wa samaa yihahda ma aha asuma oo waxaa la layidhaha maasumaaka ismun luqaad badan ou leeyahy ismun usmun wax badan ayaa loo akhriyaa marka eh, bidami lhamza ismun in la in kasriha ismun in la yidhahdo in hamsada la gooyo sumun la yidhah simun in la yidhaahdo intaba waa ansaxaysa laakiin hadda waxaa loo jeedaa suma haddii la yidhaahdo waa isim oo icraabtiisa ay muqadarta hadduu faacil yahay marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alalifi manaca min dhuhuriha tacaduru baa laleey sidii fataa iyo muusa oo kale wa marka almucrabu yanqasimu ilaa qismayni maa icraabuhu daahir ka muxamed wacali wa cuthmaan wamaa icraabuhu muqadar ka fataa wa muusa wa ciisa iyo wixii lamid awa ah marka isimkaas waxaa weyaan waa mucrab kaasaa la yidhah lama koobi karo w ficlu amri wa mudiyin buniya wa acrabuu mudaarican incarya min nuuni towkiidin mubaashirin wa min nuuni inaahin ka yarucna manfutin wa ficlu amrin amarka ficilkiisa iyo wa mudiyin wa ficlu mudiyin maadiga ficilkiisa buniyaa labadooda waa la bineeyey wa acrabuu way icraabeen mudaarican mudaaric bay icraabeen ficilka mudaaric in cariya hadduu ka dhartirmo min nuuni towkiidin nuun oo nuunu towkiid hadduu ka marnaado nuuntaasoo mubaashirin la xariirto iyo wa min nuuni inaathin inaa dumarka nuuntooda hadduu ka marnaado mithaalkiisana kayarucna way argagaxgeliyeen man futina ninkii lagu fitneeyo marka inta qismigii labaad isimkii hadda wuu ka soo baxay ficilkii buu galayaa ficilki wuxuu ku leeyahay الأصل في lafcaali على alqowli asaxiix البناء marka ficilka haddii la binay laguma weydiinayo laakiin haddii la ecraaba waa lagu weydiinayo waa kow midda kale ficilka maadi inuu mebni yahay mutafaqa lagu yahay ficilka mudaaric inuu mebni yahay calaa madhabi albasriyiina ficilka amar reer kuufiyin waxay leeyihiin waa mucrab maala hadda idrib muxamada hadee idrib caliyan haddaad tirahdid idrib ficil amar mabniin cala sukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuuba taqdiru anta caliyan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi saasaad leedahay calaa madhabi اlkuufiyiina idrib ficil amar majzuum wa calaamati jismihi asukuun reer kuufiyiin saas waay markii labada madhab laisbarbar dhigo madhab اlkuufiyiina akharu توسعا wa madhab basriyiina akharu taqciida wa taswiiban madhabka muctabarka basriyiinta waay waa laba magaalo basra hadda magaceedii bayba wada taabo oo madiinat lbasra ciraaqay ku taallaa waa la yaqaana laakiin kuufa magaalo la yihah ma jirto hadda waqtigan la yidhaahdo way jiri jirtay laakiin waxa weeyaan waa meel hadeertaan maxaan ku irahdaa caasimada qeyb kamid ah baqdaad ah yaa la yidhaahdaa maanta kuufa meeshaasaa la yidhaahda magacyaal kale ay qaadatay qolo shiica hadda gooni u degan marka waxaad ogaataa qowlku saxiixa ah afcaasha waa mabniya ilaa ficilka mudaaric bishardi khuluwihi min nuuni towkiid min nuuni الniswa wa ficlu amrin amarka ficilkiisa wa mudiyin ficlu almudiy buniyaa waa la bineeyey labadaas laakiin maada yubnى alaslu fi اlficli اlmaadi an yubnى calى اlfatxi wa qad yubnى calى الsukuun ida اtasala bihi damiir rafci اmutaxarik wa qad yubnى calى اdami ida اtasala bihi waaw ljamaca saddexdaasa iska marnayn daraba aad leedahay sida asalka daraba samica qatala waa ko haddii damiir rafci mutasil ou la xariiro darabtu iyo darabna iyo darabna eh, nuuntii oo niswadii a lamid eh waxa wa sukuuna lagu bilayna litisaali bidamiir rafci mutaxarik haddii waawiljamaaca la xariirsato darabuu mabniyun cala dami litisaali biwaawljamaaca laleeyahay saddexdaas xaalo uu ficilka maadi leeyahay wa ficlu amri wa mudiyin buniya ficilka amar alaslu fiihi an yubnى calى الsukuun idrib waqtul wasmac waqra waxfad wabni saasaa laleeyahy ilaa ida kaana muctalan hadduu muctal yahay yubnى bxadfi xarfi اlcila aw kaana min amhilati اkhamsa fayubnaa bxadfi الnuuni labadaas xaalow asigana kala imaan doona wa acrabuu mudaarican ay icraabeen in cariya hadduu u ka dhartirmo oo ka marnaado min nuuni towkiidin nuuni towkiid mubaashirin ee si toos ula xiriirtoon loo dhexaynin iyo wa min nuuni inaathin hadduu ka marnaado dumarka nuuntoodo miithaalkeedana ay tahay ka yarucna man futina yarucna way argagax gelinayaan dumarkii man futina bihinna ninkii ayaga lagu fitnee ninka markuu jecel yahay markii qofkii jecel uu kasoo horbaxaba wadnaha jeexmay marka yarucna hadda ficil mudaaric mabniyun cala sukuuni litisaali binuuni niswa wa nuunu niswa faacil mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin alaleeya nuuntaas waa faacil maanta ayib taas waxa weeyaan waa nuunu niswadi ayada khilaafka ma joogo nuunu niswa ida اtasalat bihi ficlu mudaaric bificli اmudaarici anahu yubnى cala الsukuun laakiin nuun tawkiid haduu la xiriir laba xaalo waa ima an takuuna mubaashirata wa ima an takuuna mafsuula bishayin ظaahir aw bimuqadar haddii lakala geeyo ficilkii nuunu niswa nuun towkiid haddii uu ficilkii la xariirsado muxamadu layadribana caliyan hadaa tirahdid ama laadribana caliyan hadaa tirahdid laamti laamulqasam waaye adribana ficil mudaaric mabniyu cala alfatxi litisaali binuuni towkiid wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuuba taqdiiruhu ana laadribana wnuunu towkiid xarfu laa maxala lahu min acraab caliyan mafcuulu bihi mansuub saasaad leedahay la adribana caliyan ficilki waa la binay ayib waa markii mubaashir tahay waa ujeedaa laysa bayna nuuni towkiid wa bayna alficli faasil la adribana caliyan aad leedahay waa isku wada xariiran taas way ku muuqataa marka waa la binaynaya taas waadix jiddan weeyaan ayib haddii laakiin ay ay ka faslisan tahay maxay noqonaysaa mafhuumkii waxa waaye haddaysan mubaashir ahayn ana alficla yakuunu mucraban yarjicu ilaa caadatihi marka isagoo hadda la xiriirta waxaa kamida qur-aankii layunbadana fi lxutama layunbadana fi lxutama wاlmuطalaqaatu yatarabasna nuun niswadi waa taas yatarabasna wاlmuطalaqaatu yatarabasna almuطalaqaatu waxaad leedahay mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira yatarabasna yatarabas ficil mudaaric mabniyun calى الsukuun lاtisaali bnuuni niswa wnuunu niswa faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafci khabr mubtada muطalaqaadkii mubtada khabarkeeda yatarabasna waxaad ka dareemi kartaa macnihi wاlmuطalaqaatu kuwii la furay yatarabasna way koranayaan khabarkii waay ayib taas waa waadix layunbadana sidii oo kale waa yunbadana laam laam اqasm yunbadana ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli mabniyu calى اlfatxi litisaali bdamiiri litisaali binuuni tawkiid wa nuun tawkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab ayib wa naaib lfaacil yumbadana ficil mabni waay naaib lfaacil damiir mustatir yacuudu ila alcaasi aladi tataxadath canhu suura waa labadaas waxa weeyaan nuunu niswa waaba dhamaatay iyo hadda fiiriya yumbadana ficilkii nabada aakhirkiisa daal waay nuuntii a la xariirsatay laysa bayna الnuuni wa bayna اlficli ayu faasilin laa taqdiiran walaa dhaahiran labadiiba way ka maran yihiin haddii marka lakala fasliya bayna nuuni niswa wa bayna alficli ka qowlihi tacaala walaa tattabicaani sabiila almujrimiin walaa tattabicaani oo kale ka soo qaado hadda fiiri ficilkii tattabica ficilka aakhirkiisi kaas waay nuunti oo tabicaani ah iyo ficilkii oo caynti aakhirkiisa maxaa u dhexeeya alif maadaama markaan bayna alficli wa bayna nuuni towkiid faasil daahira uu ka muuqdo oo aliftaas ah ficilka mucrabaa laga dhigay marka maxay noqonaysaa laada naafiye waay laada naafiyada ficilka kuma camal farso laada naahiyada ficilka jasmiso laa naafiya laa camala laha tatabicaani ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti marfuucu bithubuuti nuun almaxduufati litawaali nuunaati tatabicaanina ay ahayd awalkii horo ilan ficilkan tatabicaani min amhilaة اkhamsa waxaa la dhihi laha tatabicaani ficil mudaaric marfuuc bhubuut nuun walif faacil nuuntii oo joogto yaa nuun tawkiid ay timid nuun tawkiid اmushadada cibaara can nuunayni waay marka nuun tawkiid oo laba nuun ayadaba ka kooban iyo nuuntii ficilku lagu goday saddex nuunaa kulantay marka maxaa la samaynaa nuuntii ficilku lagu goday baa la xadfay marka waana joogtaa taqdiiran oo waxaa leeya ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun almaxduufati litawaali nuunaati ayib wاlalifu tatabicaani faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin w nuun tawkiid laa maxala lahu min alicraab xarf waay marka ficilka hadda ma dhihin tatabicaani ficil mudaaric mabni litisaali binuuni tawkiid ma dhihin leesh لأن الفعل مفصول عن نون التوkيد بألف sidaas baa laleeyahay walaa tattabicaani marka taas waxa weeyaan ficilkiioo laga fasliyey nuun towkiid bifasilin daahirin waa muuqdo mid muqadar e waxaa ka mid eh latublawna fii amwaalikum walatasmacuna min aladiina uutuu lkitaaba latublawunna walatasmacunna oo kale waay walatasmacunna hadda u fiirso walatasmacunna latasmacuuna ay ahayd markii hore latasmacuuna iyadoo saase tasmacuuna haddii craab lagu yihahdo ficlu mudaaricu marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil mabni casuka fi mac rafc tasmacuuna saasay ahayd ayadoo tasmacuuna saas ay tahay yaa nuunu towkiid ou la xiriirsaday waxay noqotay taqdiir ahaan tasmacuunana tasmacuunana ayib nuunta saddex nuunaan meel ku kulmay carabiga sidaas lama ogola hiqal baa ku sugan markii hiqalkii loo xadfay nuuntii oo ficilka mudaaric u marfuuc ku ahay waxaa soo baxday la latasmacuuna waawgioo reeban iyo nuunu tawkiid labadeeda nuun midkeeda horoo reebanaa kulmay labadii marka iltiqaau saakinin luqa lama ogolo maxay noqotay markan in waawgi oo faacil ah lafdi ahaan laga gooyo macnahana la joojiyo markii la gooyey waawgi maxay noqotay tasmacunna icraab haddii lagu yidhah tasmacunna ficil mudaaric ficlu mudaaricu marfuucu bihubuuti nuuni اlmaxduufati litawaali اlamthaal wاlwaaw اlmaxduufaة liltiqaaءi saakinayni faacil mabniun cala sukuuni fi maxali rafcin wa nuun الtawkiid laa maxala lahu min alicraab waadix marka maxay noqotay nuunu tawkiid iyo ficilkii maanta way xariiraan min xayثu daahir laakinahumaa mafsuulaani bitaqdiiri wujuudi اlwaawi aladi huwa alfaacil marka maadaama mubaashir aysan ahayn oo mafsuul taqdiiran ay tahay tadi markaas waxa weeyaan ficilka waa la icraabaya maadaama ana alficla mafsuulu can nuuni tawkiid bitaqdiiri muqadar wahwa lwaaw huna faina alficla mucrab marka ficil mudaaric nuunu tawkiid oo mubaashir ah i nuunu niswa hadday la xiriiraan waa mucrab waa mabni dheh haddii ay labadaaska maqan yihiinne waa mucrab macnaha saas waay ayib waxaa lamid eh faimaa tarayinna min albashari axada faquuli tarayinna tarayna ay iska aheyd ficilka tarayna iyadoo ah waxaa waxawa nuunu towkiid iyo jasmaa gashay imaa in haddii shardiya ay gasho nuuntii ficilkii waxa waay in xarfu shardin wa jasmin a laleeyahay tarayina ficlu mudaaric majzuumin bin wa calaamatu jismi xadfu nuun ayib ayadoo sidaas ah waxaa kulmay marka ficilkii oo taraa ya-da ku jiranay awal oo ficil muctalun bilyaa ah iyo ya-dii kale oo faacilka ahayd yaa kulmeen ya-dii faacilka ahayd taryina ya-dii faacilkeed waxaa loo xadfay liiltiqaa'i saakinayn ficilkii ya-dii ugu dambeysay oo alifta taraada ya-daasay ka timide taraynaa laleeyahay ya-daasna waa la hoos dhigay min ajli dalaalati cala alyaai almaxduufa tarayina alayidhi markaas ficilkii marka tarayina ficlu mudaaricun majzuum alaleeyahay mucrab waay majzuumu calaamatu jasmihi xadfu annuun wاlyaau اlmaxduufaةu liiltiqaaءi saakinayni faacil mabniyu cala sukuni fi maxali rafcin wa inamaa kusirat ilyaa yaadan yadii faacilka ma aha yadii ficilka alifti ugu dambeysay waa oo ya loo bedelay markaasuu wuxuu ku leeyahay wa kulu xarfin aan ku carabiyeeya bmacnaa ana almusanifa raximah اllahu tacaala fii qowlihi wa ficlu amri wa budiyin bunya bayana lana ana alasla fi اlafcaali albinaa walaa yucrabu min alafcaali ila alficl almudaarica bisharطayni اثnayn wahumaa an laa yatasila bihi nuun الtawkiidi اlmubaashira walaa nuun الniswa fain khaliya alficlu اlmudaaricu min haatayni الnuunayni fainahu yubnaa fainahu yucrab fainahu yucrabu wma cadaa dalika fahuwa mabniy alficlu اlmaadi wa ficlu اlamri cala alqowl الصaxiix anahumaa ficlaani mabniyaani walaa yucrabu min alafcaali ila alficlu اlmudaaricu bisharطi khuluwihi min nuuni الtawkiid wa min nuuni الniswa hada khulaasaة ma dakarahu fi hadihi alabyaati الthalaaثa ثuma qaala الmuصنif wkulu xarfi mustaxiqu lilbinaa wاlasl fi اlmabniyi an yusakana wa kulu xarfin xarf dhammaantiisa mustaxiqu lilbinaa mid in la bineeya mutaysta weeyaan yacni kulu xarfin mabniyun intaasay iska ahayd shicirka unbaa hadda keenay wa kulu xarfin xaraf kasta ama caamil ha noqdo ka xuruufi الnasbi wاljasmi wa xuruufi اljari aw gayra caamilin ha noqdo ka hal wmaa iyo wixii lahal ahe fa inahu mabniyun wa kulu xarfin mustaxiqu lilbinaa wاlaslu fi اlmabniyi an yusakana hadihi marxala thaaniya ah. markuu kuu caday xaraf oo dhan waa mabni liannahu haddiiba lagu soo yiri wixii isim ah oo xaraf shabahaaba binaysan xarafkiina min baabi awlaa wixii shabahay haddiiba la binay asiga maxay kula tahay yacni min baabi awlaa markaasuu haddana wuxuu kugu daray waal aslu fi lmabniyi an yusakana shayga la binaynayo xarafku waa mabni aa layidhi haddana ina sukuun lagu baneeya asal ah liannahu akhafu lxarakaat sukuun xarakaadka asaa ugu fudud asaa xarakaadka walidaalika اkhtiira an yakuuna kulu mabniyi musakana wa kulu xarfi mustaxiqu lilbinaa walaslu fi lmabniyi an yusakana markaad kam haddii craab lagu yihahda kam haddii ay tahay shardiya hadday xarfu ismu istifhaam mabniyun cala sukuun aada leedahay asalki saas waa maxaad sukuun ugu binaysa laguma dhahay liana alasla an yubnaa fiihi cala sukuun wa minhu waxaa kamida mabnigii duu fatxin mid kordhig u saaxibe wa duu kasrin mid hoosdhig u saaxibe wa damin wa duu damin damo mid u saaxib ahaa kamid eh amhiladoodina ka ayna amsi xaytu waay fiiri markaan waxa weeyaan haddii aan idhi ku kastoo la bineeyo in fatxa lagu bineeya asal e haddii aan idhiyay macnaheedii markaa waxa weeyaan ku kastoo la binayna sukuun in lagu bineeya asal aan idhiyay waa in loo raadiya marka haddii uusa sukuun saarnayn marka waxaa laleeyahay haddii shay mabni aad aragtid waa in sukuun lagu bineeya haddii sukuun uu saarnaan waayana waxaa uu sababee takhalusan min iltiqaaءi saakinayn hadda fiiri ayna fatxa lagu binay maxaa yeelay liana alyaa qabla alfatxa waa saakina ayna hadda ya-di reebatahay nuunti lama reebi karo ayn waqaf waa lagu reebi karaa laakiin carabi ahaan iltiqaau saakinayn lama ogolo takhalusan min iltiqaaءi saakinayn yaa waxaa loo doortay in fatxa lagu bineeyo fatxadana waxa weeyaan ayadaa sukuunka kusoo xigto oo akhafu lxarakaat markii bacda sukuun la yidhaahdo amsi sidaasoo kale waay liannahu miimti waa reeban tahay siinti lama reebi karo takhalusan min iltiqaa saakinayn xaythu ayadana waxaa loogu bineeyey damada waxaa loogu bineeyey lianna alyaa qablaha saakina idan kulu mabniyin idaa xurika yakunu takhalusan min iltiqaaءi saakinayn ثuma yabقى bacda dalika limaada tima اkhtiyaaru اfatxi aw ikhtiyaaru dama ilى gayri dalik ayib wsaakinu kam saakinki mithaalkiisana kamaa kamid a buu ku leeyahay marka wuu ku mithaaliyey asagoo mabni calى sukuuni kam a weeyaan asagoo mabni calى اfatxi ayna weeyaan asoo mabni cala kasri amsi weeyaan asoo mabni cala dami xaythu weeyaan marka kulu daalika waa asmaa ayna amsi xaythu kam kulahaa asmaa weeyaan saddexda horane waa duruuf marna xuruf jasmi bay noqon karaan xaythudaas iyo ayna eh, waxaan dhihi lahay asmaa oo oo macnaha jasmi a samaynaysay noqon karaan xuruuf ljasmi ay macnaha camalkeeda camal falayaan marka mahma yakun min amrin fa ina almusanifa bayana lana fi haatayn fi haadayn اlbeytayn اlakhiirayni xukma اlxuruuf wa ana kula xarfin aya kaana nawcuhu fahuwa mabniyu ثuma bacda dalika bayanana ana alasla fi اlmabniyi an yubnى calى الsukuni ila ida dacat اlxaajaة lilbinaaءi calى اlxaraka takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayni laa akthar walaa aqal marka intaas buu musanifka inta noogu ekeeyey wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin